alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed siyaqun tufiidu ma tufiiduhu siyaqu اlmri waxaynu soo maray siyaqa amarkee asliga a baynu soo maray oo afar siiqo ka koobnaa afarta siiqana waxaa siiqada umka ahi ahayd umulbaabku wuxuu ahaa ifcal siiqada markaa ficlul amarka ayuu ahaa xagga isticmaalka marka laga eegana waxa soo raacda xagga badnaanshaha mudaarica lagu jasmiyey jasmiye laamlamriga laakiin umulbaabku waa ficlulmriga ayaa umulbaab ah afartaa siiqaynu soo aragnay waxaa la yidhahdaa siyaqu اlamri alasliya siiqooyinka amarkee asliga a baa la yidhahdaa ta ugu dambaysoo ah almasdaru الnaa'ibu can ficli اlamri kuma gaarahoo keliya markuu mansuub yahay ee hadduu xataa marfuuc noqdo waa soo gelaysaa oo fa siyaamu alaaثaةi ayaam waxaa loo qadarayaa uun yani markaa jaar iyo majruur oo waxay noqonaysaa way saaran tahay korkiisay ku sugan tahay saasay noqonaysa siiqaa amarkee asliga ah waxaa kaloo raacaa siiqooyinan asli ahayn oo macno amar faa'iideynaya baabkan waxaa laga warramayaa kuwaas siyaaqun tufiidu siiqooyin ama odhaahyo odhaahyadaasoo tufiidu faa'iideynaysa maa tufiiduhu kay faa'iideynayso siyaqul amri siiqooyinka amar ay faa'iideynayaan halkan baa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya taqadama dikru siyaqi اlamri alasliya waa soo hormaray siiqooyinka amarkee asliga ah ee asalka loo nisbeeyey baa soo hormaray wa hunaaka halkan waxaa ku sugnaaday siyaqun ukhraa odhaahyo kala ku sugnaaday odhaahyadaa kaloo tadullu ku tusinaysa cala alamri bishayi wa talabi iijaadihi shay in la amrayo lana doonayo in la jirsiiyo ku tusinaysa wa min haadihi asiyaaqi siiqooyinka ama odhaahyadaasay ka mid ahaatay altasriixu bilafdi alamri in la tasriixiyo la caddeeyo ama la bacdhabo lafdiga amar iyo ishtiqaaqyadiis milu aamurukum waa idin amraya wa amartukum waa idin amray antum ma'muuruuna idinku waxaa tihiin qaar la amray ay bikada wakada tasriixu saasoo kaley ahaatay bacdhowga la bacdhabee la sheego biliijaabi lafdiga waajibin la sheego walfardi iyo lafdiga fardi la sheego walkatbi iyo arayga markaa qoritaan la sheego waa laydinku qoray bimacnaa waa laydinku faral yeelay walafdatu xaqun cala alcibaad waxaa kaloo la mida lafdiga ah xaq markaa waxa ahaaday addoommada korkooda waxaa xaq u ahaaday bimacnaa ku waajibay wa cala almu'miniina mu'miniinta korkooda waxaa xaq ku ahaaday bimacnaa ku waajibay kullu daalika amar bay faa'iideynayaan wakada waxaa saasoo kale ah oo la mida maa fiihi kuu ku sugan yahay tartiibu demmi dhaleecayn in laga tartiibinayo ama laga sababaynayo waalciqaabi iyo ciqaab in laga sababaynayo cala tarki tegitaanka oo la tilmaamayo cidda waxaa ka tagtaa ciqaabta noocaasay leedahay ama sifa xun lagu sheego aw ixbaai اlcamali ama laga tartiibiyo camalka burintiisa uu buray bitarki tegista uu ku buray wanaxwi dalika ama wanaxwu dalika mawjuudu waxaa mashaayikhdu sheegeen raximana allah wa iyaahum siiqooyin badan inay jiraan oo laga qaadanayo macno amar oo siyaqa asliga amarka la mid ah siiqooyinka waxaa ka mida lafdiga amara ishtiqaaqyadiisoo dhan sida aamurukum amartukum yani yamuru aamurukum waa idin amray amartukum waa idin amray antum ma'muuruuna ya'muru baa la mida ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaan yani waxay noqonaysaa amar bay faa'idaynayse waayo lafdadii amar ishtiqaaqyadeedii bay ku timiba amurukum biarbac xadiiskii wafdu cabdilqays ku saabsanaa wuxuu nebigu ku yidhi sal allahu alayh wasalam aamurukum biarbac waxaa idin amrayaa afar markaasuu u sheegay de lafdigii amar mar haddii la sheegay walow siiqooyinkii asligahaba yaanu ku imane macnaha amarnimada waa laga qaadanaya waa waadix antum ma'muuruuna la mida waxaa la mida lafdiga in la tasriixiyo iijaab ama la yidhaahdo waa waajib guslu ywmi اljumucati waajibun calى kuli muxtalim lafdigii waajib baa la sheegay macno amarnimaa laga qaadanayaayo siiqo amar bay la macno tahay oo macnaheedii faa'iidaynaysa fardi baa la mida qad farad allahu lakum taxillata aymaanikum faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calى fuqaraa'ihim marka farada iyo yafridu iyo iftarada iyo fardun kullu daalika waxay leeyihiin macno amar katbi baa la mida kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum waa faral kutiba calaykum اlqisaasu waa faral kutiba calaykum alqitaalu waa faral oo kitaabada ilaahay loo tiiriyaa dee waa laba macne in loo jeedo kitaaba qadariya iyo in looga jeedo kitaaba sharciya yacni waa qadaray iyo waa sharciyey labada macnoba waa loo isticmaalaa kataba rabbukum calaa nafsihi araxma laakiin waxa dadka laga doonaayo marka katabo lagu isticmaalo ilaahay baa qoray waxaa loo jeedaa waa waajibiyey waana tay mashaayikhdu u jeedaan ishtiqaaqyadeedu waa la mid oo haddii la yidhaahdo maktuubun calaykum an tafcalu kada yani uma yaalin siyaqani nusuustoo qura xataa kalaamka dadku ay ku hadlayaan dee waxa weeye waa soo geliya walafdaةu xaqu calى اlcibaad waxaa xaq ku ah addoommada korkooda wa calى اlmu'miniina iyo mu'miniinta korkooda sida xadiiskii soo arooray ee sheegayay xaqun calى kuli muslimin samicahu an yushamita ruuxa hindhisa oo markuu hindhisay dabadeed ilaahay u mahadnaqa nebiga waxaa ka sugnaaday salى اllahu aleyh wasalam inuu yidhi xaqu calى kuli muslimin samicahu an yushamita muslim kastoo yani maqlay waxaa xaq korkiisa ku ahaaday inuu u duceeyo yarxamuka allah yidhahdo jamaahiirtu waxay yidhaahdaan tashmiit alcaatis waa sunne bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa waajib waxaanay deliishadeen xadiikaas xaqu calى kuli muslimi samicahu an yushamita waxaa kaloo siyaqaa ka mida in dhaleecaynta ama ciqaabta laga sababeeyo tegista ficil laga tegey ciqaabta in laga sababeeyaa waxay noqonaysaa sida in la yidhaahdo ruuxa waxaa ka taga ama waxaa samayn waaya wuxuu leeyahy ciqaabta noocaa iyo noocaas sida naar buu leeyahy yani waxay noqonaysaa shaygaasi inuu yahay shay waajiba in lala yimaado waayo tegistii laga tegey baa ciqaab laga sababey haddii dhaleecayn laga sababeeyana waa la mid dhaleecayntii waxaa soo gelaysa in sifo xun lagu sheego sida waxaa tusaale u ah xadiiska nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam mahalu اladii yacuudu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ih ka wuxuu bixiyey ku noqonayaa waxaa tusaalihiisu yahay sidii ey hunqaacaya oo hunqaacadiisii dib ugu noqonaya oo dib u cunaya mashaayikhda qaarkood oo muta'akhiriinta shaaficiyada ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen eygii xaaraan kama aha inuu matagiisii dib u cuno sidaas aawadee hibadii in lagu noqdaa xaaraan ma aha waayo waxa lagu shabbahayba xurmadu kuma sugna laakiin tan noocaasi waa ala shaaficiyaduna iskuma waafaqsana sawaabku waxay tahay hibadii in lagu noqdaa inay xaaraan aynay bannaanayn wuxuu qof ku bixiyey inuu dib ugu noqda allahuma ilaa inuu yahay mooyaane waalid waladkiisa hibadiisii ku noqonaya hibadu weladkiisa siiyey ku noqonaya inuu yahay mooyaane kaana xadiis baa ka soo reebay marka xadiis kaleo mas'alada ku soo arooray oo inaanu xalaal ahayn laga deliishanayaa waa jira ha yeeshee istidlaalka tan ay ka deliishanayaan lafteeda halad ah oo ay odhanayaan eygii xaaraan kama aha inuu hibadiisi ku noqdo sidaas aawadee ruuxu wuxuu bixiyey inuu ku noqdo xaaraan ma marka mas'aladaa waxaa lagaga jawaabayaa saddex jawaabood jawaabi waxay tahay in la yidhaahdo riwaayo xadiidku leeyaha waxaa ku soo aroortay ka maali aladii yaqii'u uma yacuudu fii qayyi oo eyba aan sheegin taasi waa mid marka riwaayadaa kale ay sheegi mayso midda labaad eyga marka lagu materey waxaa looga jeedaa ficilka in laynooga digayo oo inuu fool xun yahay laynoo tilmaamayo waayo nebigu wuxuu idhi sal allahu aleyh wasalam laysa lana masalu saw annaga nooma sugna tusaalaha xumi kanna waa tusaale xumi waa ka saddexaadee xadiis kaleo yani inuu xaaraan yahay sheegayaana waa soo arooro mawduucu ku sugan yahay marka dhaleecayn ama ciqaab haddii laga tartiibiyo tegista ficil laga tegey waxaa laga qaataa inuu yahay wax lays amray waxaa in la sameeyo taasaa laga qaata ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم sida axaadiista ku soo aroortay saddex ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaame xaggoodana eegi maayo bimacnaa raxmad kuma eegayo oo eegitaan raxmada ma eegayo waxaana u sugnaaday cadaab waxanuujiya u sugnaaday waxaa laga qaadanayaa waajib laga tegay inuu ciqaabkaasi ugu yimi ayaa laga qaadanaya waxaa la mid a camalku inuu buray in laga sababeeyo oo la yidhaahdo qofka caynkaasa qofka waxaa ka taga camalkiisu waa bure man taraka salaaةa alcasri faqad xabita camalu amaba la yidhaahdo markay halaag yani laga tartiibiyo kaanamaa wutira ahlu yani markaa riwaayadii sheegaysay xadiiskii sheegayoo kale ayuu ka dhigan yahay ruuxa salaada casar ka taga inuu ehelkiisii ka goblomay oo isaga keligii laga reebay oo kale ayuu lamid yahay haduu salaaddii casar ka tago waxaa la mida lafdiga cisyaan in la tasriixiyo oo la yidhaahdo qofka waxaa ka tagaa faqad casaa abalqaasim ama fa huwa caasin ama faqad casa allaha warasuulah ilah iyo rasuulkiisa waa caasiye iyo ishtiqaaqyada la ah sida caasi inuu yahay fisqi inuu yahay in lagu sheego ruuxa waxaa ka taga ruuxa ka taga in kufri lagu sheego walow kufriga haba lagu fasiro kii markaa asqarka ahaa waxaa laga qaadanaya waxa laga tegay inuu waajib yahay ayaa laga qaadanaya waxaa ka mida dhaleecaynta waxaa soo gelaysa lacnadoo kale in laga tartiibiyo lacana rasuul lahi salى اllahu alيyh waslm aakila الriba wamu'kilahu wakaatibahu washaahiday iyadu waa macsi la samaynaayo laakiin tegista laga tegayaa waajib noqonaysa ficliga la samaynayaa waxay noqonaysaa mid yaduna markaa macsiyo oo xaaraan noqonaysa marka ashyaadaasi waa tusaalayaal wa calaa haada faqis haada huwa ra'yu ljumhuur kaasi waa ra'yiga jumhuurka culammadu ay qabaan in amarku leeyahay siiqo lafdiya a leeyahay siiqo ama odhaah lafdiya aynu leeyahay siyaqiisa lafdigiihina kuwa asliga ah iyo kuwa farcigaan asliga ahaynba yani kuwaasay ahaadeen wastadalluu waxay deliishadeen culammada jamaahiirtu biijmaaci ahli luga ahlu luqaha ijmaacoodiiyo iswaafaqooday deliishadeen ay ku ijmaaceen calaa tasmiyati daalika amran magacowga kaa lagu magacaabay amar taasay deliishadeen fa ina sayida maxaa yeelay sayidku sayidku waa ka addoonka leh ee bidduhu u sugnaaday idaa qaala markuu yidhaahdo licabdihi addoonkiisa ku yidhaahdo acطinii kada isii waxaa cudda waxaa loo aqoonsanayaa ay huwa sayidku aamiran mid wax amraaya inuu yahay caddadu waa tii bimacnaa ictiqada ama danno ahayd ee labada mafcuul qaadanaysay sida macruufka ku kuhaa fii kutubi naxwi saas aawadeed mafcuulkii koowaad hadda wuxuu dhacay naa'ib faacil mafcuulkii labaadna waa ku yaalla cudda waxaa loo ictiqaadinayaa ama loo aqoonsanayaa ay huwa sayidka aamiran aamir inuu yahay mid wax amraaya wa cudda alcabdu waxaana loo aqoonsanayaa ama loo ictiqaadinayaa addoonka muiican mid muiica inuu yahayoo amarkii aeecay in facala hadduu sameeyo ayuu muiic ahaaday in facala fahuwa huwa muiicun jawaabu sharigi waxay noqonaysaa tahoraa daalli u ah waxay noqonaysaa marka waxaa muqadara wa caasiyan mid caasiya inuu yahay baa loo aqoonsanaya ama loo ictiqaadinaya muiican bay ku cadfan tahay in taraka hadduu ka tago yani ficilka inuu la yimaado oo amarkii inuu fuliyo amarka fulintiisii hadduu ka tago waxaa loo aqoonsanaya inuu caasi yahay wadahaba alshaaciratu culammada ashaaciradu waxay ku tageen waman waafaqahum iyo ciddii waafaqday ee madhabkaa ku raacday ama ku waafaqday sida maaturiidiyadoo kale ilaa ana alamra in amarku laysat lahu siiqaة lafdiyة siiqo lafdiyo odhaaha inaanu lahayn amarku sidiisaba siiqo lafdiya ma leh waayo kalaamku waa nafsi kalaamkii maadaamuu nafsi yahay alfaadda iyo kelimaadka lagu hadlayo kalaamkii bay ku tusinaysaa ee kalaamkii ma aha marka lafdiyadan iyo siiqan la sheegaya amarkii bay ku tusinayaane amarkii ma aha siiqo lafdiyan ma leh amarku waa doonista amarka la doonaayo ee nafsiga ah taasay markaa noqonaysa siiqadu waa daallah iyadu amarkii ma aha siiqo lafdiga uu leeyahayna ma jirto lianna alkalaama cindahum maxaa yeelay kalaamku yaga agtooda ashaaciro iyo maaturiidiyo iyo kullaabiyeba almacna alqaa'imu binnafsi waa macnaha ku sugan yani daatada ku sugan ayaa kalaam la yidhaahdaa duuna lafdi odhaahda kalaam lama yidhaahdo sida ishaarada iyo tilmaantuba ay ku tusinayso macnaha loo jeedo ayaa alfaadiiyo erayadiiyo kelimaadkuna ku tusinayaan macnaha loo jeedo marka ishaarada iyo qoraalkaas iyo kelimaadkaa la cabiraya waa isku maqaam kalaamkuna waa macnaha daatada ku sugan wainamaa duuna lafdi odhaahdu markaa waxa weeyaan ma aha kalaamkii wainamaa jucila lafdu waxaa laga yeelay lafdiga waxaa loo yeelay liyucabara bihi iyadoo looga jeedo si loogu cabiro oo loogu tilmaamo ama loogu caddeeyo can ilmacna anafsiyi macnaha nafta loo nisbey daatada macnaha loo nisbey wayadula calayhi iyo weliyadulla si uu ku tusiyo lafdigu calayhi macnaha ku tusiyo marka lafdigan waxaa looga yeelay mid la cabiraayo la sheegayo si loogu tilmaamo loogu caddeeyo macnaha nafsiga ee daatada ku sugan taas baa loogu yeelay marka waa cibaaraة can اlkalaam wuxuu tacbiir ka yahay oo tilmaan iyo caddayn iyo fasiraad u yahay macnaha daatada ku jira kalaam haddaa sawta lagu magacaabo waxaa loogu magacaabo yidhaha majaas baa loogu magacaabaa majaaznima kalaam loogu magacaabaaye xaqiiqatan kalaam uma ahaa erayada iyo xuruufta lagu hadlayo ee wax faa'iidaynaya oo majaaskaasi waa maxay waa min baabi iطlaaqi yani marka waxa weeye almadluuli wa iraadati اdaalli madluul hadalkan lagu hadlayo ee kelimaad kalihi macnuu ku tusinaya macnaha uu ku tusinaya madluul weeyi alfaadiyo kelimaadkuna waa daallah marka madluulkii oo macnaha ah waa almacna alqaa'imu binafsi ah ayaa la sheego kalaam ah waxaana kalaamkii lagu ilaaqay daaligii baa lagu ilaaqay marka waa majaaz calaaqadiisu madluuliye tahay waa min baabi iطlaaqi اlmadluuli wa iraadati daali oo cibaarada ah. siday u dhigayaan sidaas weeye yani qalad ha ahaato laakiin marka hore fahan siday u cabirayaan iyo siday u sheegayaan wahaada ara'yu bailun mashaayikhdu waxay yidhaahdeen kitaabka qoray ra'yigani waa bail wuxuu bail u ahaaday limukhaalafati alkitaabi wasunna kitaabka qur'aankiiyo sunnadaba inuu khilaafsan yahay daraaddeed buu bail u ahaa ama alkitaabu daliilka kitaabkee uu khilaafsan yahay miya faqowluhu tacaala lizakariya waa hadalkiisuu allah ku yidhi isagaa ilaahay koreeye zakariya uu ku yidhi aayatuka anlaa tukallima annaasa alaaa layaalin sawiya calaamadaadu waxaa loo sheegay in ilma u dhalan doono oo ooridiisu uuraysan doontaa loo sheegay marka calaamadaad ku garanayso inay ooridaadii uuraysatay aayaddu waa calaamade amaaraddaad ku garanaysa anlaa tukalima annaasa waa inaana dadka la hadlin alaaa layaalin sawiya saddex habeenoo dhammaystiran waa inaana dadka la hadlin markuu is yidhaahdo ilaahay xus hadalkii waa ka soo baxayey waana xusayey dadka la hadal markuu is yidhaahdana lama hadli karayn dadka oo hadalkuu dadka kula hadlayaa kama soo baxayn cillo iyo xanuunna kuma sugna dikri hadduu is yidhaahdo ku hadalla ya ama kitaabkii ilaahay akhri hadduu is yidhaahdana wuu akhrinayaa waxa uun markaa ka xidhan hadalka uu dadka la hadlayaa iska xidhay saddex habeen bayna saasii jiraysaa saasaa loo sii sheegay waa calaamadduu ku garanayo bushaarada fa innahu lam yusami lmacnaa ilaahay kuma magacaabin macnaha alladii macnahaasoo qaama ku qumay oo ku sugnaaday binafsi zakariya zakariya naftiisa ku sugnaaday iyo daatadiisa wa afhamahu u fahansiiyey zakariya macnahaas qowmahu qowmkiisa fahamsiiyey bilishaarati ilayhim tilmaanuu u tilmaamaayo ku fahansiiyey kuma magacaabin kalaaman hadal kuma magacaabin looma jeedin macnaha nafta ku qumaan kuguba soo dhacayn ee dad ku saabsan <clears throat> loogama jeedin macnaha nafta ku qume ee ku sugnaada ee dadka ku saabsan baan kuguba soo dhacaynin muraadku ma ahayn inaanu sidaa muraadku ahayna waxa ku tusinaysaa macaanidii intay ku soo dhacdo buu tilmaan ku cabbiray fakharaja calaa qowmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabbixuu bukrata wacashiya qowmkiisiibuu ku soo baxay mawdicuu ku cibaadaysanayey ayuu ka soo baxay faawxaa ilayhim wuxuu u tilmaamay awxaa waa maxay ay ashaara ixaagu waa tilmaanta wuxuu u tilmaamay an sabbixuu bukratan wacashiya tasbiixsada gelin horeed iyo gelin dambe daba tasbiixsada marka macnihii naftiisii waa ku quma ishaaro dadka uu ku ishaaro dadka uu ku garansiinayo iyo tilmaan dadka uu ku garansiinayana wuu tilmaamay dadkiina waa ka fahmeen haddana arrinkii loo ballan khulfi kuma dhicin oo ma baaqan aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaa layaalin sawiya ma hadlaynin intaas ilaahay baa sidaa yidhi waman asdaqu min allaahi qiila marka idan aayaddu waxay ku tusinaysaa dalaalo waadixa kalaamku inuu yahay xuruufta macnaha ku tusinaysa iyo macnahoo wada socda in kalaam la yidhaahdo saas aawadeed macnahay nuxaaddu ku fasireen kalaamka markay sheegayeen waa macno xaq ah oo sax ah kalaamunaa lafdu mufiidu kastaqim wa ama daliilka sunnada xaggeeda miyaa laga deliishanaayo faqowluhu sala allahu alayh wasalam waa hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina allaha tajaawaza liummatii ilaahay wuxuu u dhaafay oo u cafiyey ummaddayda camaa xadasat anfusuhaa waxay ugu sheekayso nafaheedu anfusahaa iyo anfusuhaa baa labada mid walba loo xarakeeyey ama loo dabdiyey siday culammadu sheegeen marka la godo anfusu la yidhaahdo waxay noqonaysaa anfustu inay faacilkii tahay xadasa oo nafahaa sheekaynaya oo ummadda u sheekaynaya bimacnaa shakhsi walba naftiisa u sheekaynaysa marka anfusa la kor dhigo nafaha mafcuul ah ummaddaana u sheekaynayso ruuxu weliba naftiisu u sheekaynaya de haddii nafti u sheekayso isaguna naftiisa waa la sheekaysanaya ya qofku markuu xoogaa iska fakeraayo dawaata la yidhaahdo anaa isla sheekaysanayey hadda ma aragta marka hadalki sooba bixinbe hadalka markaa naftiisa ku soo dhacaya uu isku celcelinayo ma saasaa mise waa sidaa hadda kuma hadlin laakiin waa niyadiis iyo qalbigiis waa xadiiu nafsi ruuxuna naftii waa u sheekaynaya ila hadalluu ku celinayaa waxyaalaha qaarkood buu ka jawaabayaa qalbi ahaan iyo niyo ahaan iyadiina waa u sheekaynaysaayoo yani macnayaasha qaarkood oo aanu isagu doonayn baa ku soo dhacaya ina allaha tajaawaza liummatii ilaahay waa u dhaafay ummaddayda camaa xadasat bihi anfusuhaa waxay nafaheedu ugu sheekayso u dhaafay maa lam tatakalam bihi aw tacmalhu inta aynay ku hadlin ama aynay samaynin ee xadiisu nafsi keliya tahay ilaahay ummadda waa u cafiyo waa u dhaaf fafaraqa waa kala farqiyo waa kala saaray nebigu sala allahu alayh wasalam bayna almacna alqaa'imi biاnnafsi waalkalaami wuxuu kala farqiyo kala saaray macnaha ku qumay ee ku sugan nafta iyo walkalaami hadalka ayuu kala farqiyo o kala saara oo maa lam tatakalam bihi aw tacmalhu xadiiu nafsigaasi inaanu kalaam ahayn baa xadiiku caddaynaya bukhaari iyo muslim baana soo wariyey saxiixaynku ku sugan marka maadaama nebigu kala farqiyey xadiiu nafsigii iyo kalaamkii uu kala farqiyey uuna sheegay markaa xadiisu nafsigu haddaanu kalaam noqon inaan loo qabanaynin waxay ku tusinaysaa macnaha nafta ku qumay ama ku soo dhacay keliya inaanu kalaam ahayn fafaraqa bayna almacna alqaa'imi wuxuu kala farqiyey macnaha ku qumay binafsi nafta ku qumay iyo walkalaami kalaamka ayuu kala farqiyey wa ahbara wuxuu ka warramay birafci lmu'aakhadati in loo qabto oo lagu ciqaabo in laga kor yeelay fil awali ka hore oo macnaha nafta ku qumay ah duuna asaani ka labaad isagu ka duwan yahay oo isaga loo qabanayo halkaa hal ishkaal bay haddaba soo aroorinayaan ishkaalkaasi wuxuu yahay annaguba waa garanaynaa xadiisu nafsiga taradudka ah ee khawaatirta ah ee qofka ku soo dhacaya ee xoogaa ku sugnaanaya ee dabeedna naftii uu kula sheekaysanayo haddaanu casmi noqon inaan loo qabanayn laakiin xadiiskii daliil caad kuma aha maa lam tatakalam bihi waxa lagu hadlo keliya inuu ku saabsan yahy bimacnaa kalaamka masmuuca bimacnaa kalaamka xuruufta leh ee makhaarijta ka soo baxa ee lagu hadlo makhaarijta markaynu leenahay waxaynu jeednaa nisbada si aynu naqaano ee makhluuqa ee ilaahay hadalka uu hadlaayo tafaasiil lama gelayo sida laynoogu sheegaa marka isagaa lagu gaabsanaya lawaasib iyo wax la midana lamana sugayo lamana nafinayo haddii cidii ku weydiiso ku tidhaahdo ilaahay siduu ugu hadlaa hadalkiisa uu ilaahay ku hadlaa ma waxaad odhanaysaa wuxuu u baahan yahay kayta wa kayta saynu naqaano hadalladu isaga inaynu innaga nisbadeenna u baahan yihin oo dhalxanag iyo carab iyo dalqa iyo yani bishma iyo waxyaalo la mida miyaad odhanaysa waxaa la odhanayaa ashyaada noocaasi laazim uma aha hadalka ya ilaahay wax walba waa awoodaa waxyaale jamaadaada kaga hadliya ya waatuu nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam inii la acrifu xajaran kaana yusallimu calaya wa ana fii maka waxaan garanayaa dhagax isalaami jiray anoo maka ku sugan xadiiska muslim saxiixa ku soo wari dhagaxuma wuxuu lahaa af iyo dalqo ayuu lahaa ma dhuun buu lahaa ma carab buu lahaa ma bishmuu lahaa maya kullu daalika ma jiri ya geetimireedkii baa markaysagaa jiriddiisa uu ku tiirsan jiray intii aan mimbarka loo samaynin jacayluu nebiga jecel yahoo u hiloobayo daraaddeed buu la qayliyey markii mimbarka loo sameeyo nebigu sala allahu alayh wasalam mimbarkii koray oo jiriddii geetimireedka ku tiirsan waaye baa muraara dilaac baa jiriddii la qaydhis saxaabadii waa wada maqleen masjidka joogtay may aamusin ilaa nebigu u yimi oo gacantiisa saaray markaasay aamustay bale waxa laynoo sheego aayaadka qur'aankuba sheegeen in maalinta qiyaame afka laga dhababi doono gaalada oo jidhkooda ay hadli doonaan alyawma nakhtimu calى afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun adimadooda iyo gacmahoodu ma afaf bay yeelanayaan ma dalqay yeelanayaan ma carab bay yeelanayaan ma bishmay yeelanayaan mawdic walba waa ka dilaacaya miya waxaasi wax laynoo dirtay maaha kalaamkana laazimu maaha marka ilaahay yani ashyadaasaa loo sugayaa iyo waa laga nafinaya toonna la odhan maayo bes inta haybka laynooga sheegay ku gaabso ha ka tallaabin ilaahay waa hadlaa siduu doonu u hadlaa bes laakiin siduu u hadlaa lama mid aha sida makhluuqaadku u hadlaa laysa ka milihi shay wa huwa samiic اlbasiir yani saas wey marka ishkaalka ku saabsan maa lam tatakalam bihi armaa casmigii kalaamkan soo gudagala ila xadiisu nafsiga qofka inaan loo qabanayn garanayo laakiin xadiisu nafsiga iyo macnaha nafta ku qumane yani markaa la jasminayo ee la qacinayaanu kala farinaynaa xadiikanna xadiisu nafsi keliyuu sheegay wixii casmiyana ruuxa waa loo qabanaya ishkaalkaa hadday soo arooriyaan jawaabteedu waxay tahay waxyaalaha casmiga ahi ee ruuxu go'aansado hal arrin waa laysla ogolyihi in qofka loo qabanayo halkaa arrin wuxuu yahay amaba aan ka cabiree laba arrin waa loo ogol yahay laba arrin waa loo ogol yahay waxa casmigaa ah in ruuxa loo qabto labada arrin mid wuxuu yahay kufri oo kale hadduu casmiyo oo go'aansado ama camal qalbiga keliya ka dhaca ayuu casmiyey oo aan jawaarixdaba ka dhicin labadaa in loo qabanayo waa laysla ogol yahay oo waxay ahlu cilmigu markaa isku waafaqsan yihiin man cazama alkufra fi lma'aali kafara fi lxaali qofku hadduu niyeeyo niyo go'aan ah inuu wakhti dambe gaaloobo isla markaa uu niyeeyey go'aansaduu gaal yahay ya man nawa alkufra fi lma'aali ama man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaali kutubta fiqiga qaarkoodna waa qoraan kifaayatulakhyaarku waa qoraya sharxulkabiirka raafici waxaan filayaa inuu qoraayo kutubo kale waa qorayaan culammadu waa isla ogol yihin ruux baa wuxuu niyeeyey masalan tusaale ahaan labaatan sano dabadeed inuu beled gaalo oo saa iyo saasa tago dabeedna kufriyo oo gaaloobo ayuu niyeeyey ma tegin markaa uu niyeeyuu gaal yahay waayo culammadu waxay isla ogol yihiin niyo keliya in lagu gaaloobay isla ogol yihiin sida odhaah loogu gaaloobi karo ama camal iyo ficil loogu gaaloobi karo qasad iyo macrifo ku dhacay ama odhaah qasad iyo macrifo ku dhacday sida loogu gaaloobi karo ayaa niyo keliya lagu gaaloobi karo oo aan camalna raacin oraahina raacin culamadu itifaaq bay ku yihiin taasi waa la isla ogol yahay mid labaadna culammadu waa isla ogol yihiinoo wixii camalulqalbi keliya ah iyaduna waa saas si la eg oo ruuxii waa loo qabanayaa odhaah iyo camal kaleba yaanu raacin labadaa waxaa la yskaga dhigi karaa nooc keliya waayo labaduba qalbiguunbay ka dhacayaan nooca labaad ee kale aan u qasdayay inaan nooc labaad ka dhigaa waxay tahay waa haddii casmigii ama niyadii isku day ruuxu sameeyo oo wuxuu is yidhi xaawil inaad samayso dabeedna waa u suuro geli weydii ya waa ka caajizay waa awoodi kari waayey waa gaari kari waayey muxaawalo uu isku dayayuu la yimi sida xarako ama dhaqaaq ama lafdo iyo odhaah taasna waa laysla ogol yahay in loo qabanayo taa dambe xadiiskaaba sheegaya maa lam tatakalam bihi aw tacmal xadiiskii sheegayay ida twaajaha almuslimaani bisayfayhima ama ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi الnar riwaayada kale bukhaari صaxiixa ku soo wariyey ida twaajaha almuslimaani bisayfayhima fakilaahuma fi الnar labada muslim hadday seeftooda isla soo qaabilaan oo wajhan liwajhin iskala hor yimaadaan labada seefood tawaajaha waa bimacnaa tafaacala mid weliba ka kale wejiga yani markaa ka soo qaabilo seefta la qaabil buu is yidhi labadooduba naar bay gelayaan qaaluu hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul waxay yidhaahdeen kani waa kii wax dilaye kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay naarta u gelaya riwaayada bukhaariga inahu araada qatla saaxibi riwaayada kale ee labada saxiixba ku suganna inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi riwaayada bukhaariga inahu araada wuxuu doonay qatla saaxibihi saaxibkiisi inuu dilo ayuu doona iraada laga cabira iraadadii casmi keliya oo uu niyada ka go'aansaday oo isku day aanu samaynin ma aha iskuday buu sameeyo xaraka iyo dhaqaaq iyo seef qaadasho iyo inuu seefta la qaabilo iyo iskuday buu la yimi waa awoodi kari waaye idan wuxuu noqday mu'aakhad ficilkiisii loo qabanayo camal buu la yimi camalkii waxaa soo gelaysa iskudayga muxaawalada ah ee xarakada iyo dhaqaaqa ah ee xaggii ficilka uu isku dayayo laakiin ficilkii u suuro geli waayo camalkay ka mid marka idan taasi xadiidkay ka mid tahay wixii aan labadaa nooc aynu sheegnay ahayn haddaad doontana saddex ka dhig haddaad doontana labada hore isku mid ka dhigo tan markaa ku labe wixii aan labada ahayn khilaaf baa ku jira qofka ma loo qabanaya casmi keliya oo aan camalulqalbi keliya ahayn ee ficil jawaarixda ka dhaca ayuu casmiyey ou is yidhi xumaanta nooca iyo noocaasa samee waa xumaan jawaarixda ka dhacda kufri ma aha camalulqalbi khaasana maaha isku dayna lama iman laa bilafda walaa bikelima walaa bixaraka ya isku dayna lama iman mu'aakhad ma yaho ma loo qabanayaa mise loo qaban maayo khilaaf baa ku jira culammada qaar waxay leeyihiin loo qaban maayo alleelay bacdigood waxay ka reebaan maka hadduu ruuxu la doono ilxaad xaramka maka iraadada keliya mu'aakhado iyadu waa khaasoo waa laga soo reebayaa deliil gaaray leedahay yidhahdeen waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim saas aawadee cabdullaahi bn mascuud waa ta ka asaxday inuu yidhi yani marka hadduu ku hamiyo ruux isagoo cadan jooga hamigaa waxaa looga jeedaa iraadadii an yulxida fi lxarami isagoo cadan jooga yani ilaahay waa cadaabayaa ruuxaas bal hadda tafsiirka ibnu kasiirka ka eeg aayadda tafsiirkeeda marka almuhim ashyaada kale casmi keliya loo qaban maayoy culammada qaarkood yidhaahdeen bacdu ahlicilmi oo ilaaqayna waa jiraan casmi oo dhanna ruuxa waa loo qabanaya culamada qaarkoodna waxaabay ka doodeen casmiga xaasilba ma aha haddii camalulqalbi khaasa aanu ahayn oo ashyaada aynu sheegnay aanu ahayn allahuma ilaa in isku day lala yimaado mooyaane culamada sidaa ku doodayna ibnu taymiyaba ka mid a culamo kale casminimada waa sallimayaan laakiin waxay leeyihin ruuxa waxaanan filayaa inay markaysagaa jumhuurka u nisbeeyeen imaamu shaafici laftiisana saa u nisbeeyeen almuhim waxaa la odhanayaa xadiidkani waxay ka mid tahay waxyaalahay deliishanayaan lama odhan maa lam yaczim maa lam yurid lama odhan ya oo casmi intaanu noqon ama iraado noqon waa laga dhaafay lama odhan oo ilaahay baa ka cafiyey ee waxa la yidhi ma lam tatakalam bihi aw tacmalhu marka wixii camal aan ahayn walow isku dayba ha noqdee ama kalaam aan noqon ruuxii mu'aakhad ma ahoo loo qaban maayo waa xadiisu nafsi iskelkeliya ayuunbuu markaysagaa kama badna xadiiskan buu deliishanayaa ibnu taymiya markuu leeyahay camiga iyo xadiisu nafsiga waxa lagu kala farqinayaa dee in waxa weeye marka wax raacaan waa inay tahay haddii camal qalbigo keliya ka dhaca uu yahay iyada ishkaal kuma jiro laakiin daaficii iraadada iyo camalulqalbigii de xaraka inay raacdaan marka isagaa ka dhalanaysa haddii camalku qalbiga aanu ku gaar ahayn kulli xaal xadiidkanoo keliya ma aha xadiis kale iyo adilo kalena waa deliishanayaan aayaadka qur'aanka waa deliishanayaan marka maa lam tatakalam bihi aw tacmalhu haayada loo yeelay waa taas haddaanu kalaam noqon ama camal noqon inta ka horaysoo dhan waa macfuwun canhu waa mid la cafiye alxukmu aladii taqtadiihi siiqaة اlamri cinda aliطlaaq xukunka ay keensanayso siiqada amar marka la iطlaaqo oo qaraa'in ay ka madran tahay ayaa halkanna lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya idaa waradat markay soo aroorto siiqatulamri siiqada amar mujaradatan xaal laga madhnaysiiyey can ilqaraa'ini amaaradaha laga madhnaysiiyey amaaradahaasoo addaallati cala almuraadi biha ku tusinaysa waxa looga jeeday ku tusinaysa iqtadat اlwujuba waxay keensataa waajibnimo wa huwa qowl اljumhuuri waa sida culammada badankoodu qabaan wacalayhi dallat اladillatu sidaasayna ku tusinaysaa deliiladu ay ku tusinayaan ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi isagaa ilaahay koreeye liibliisa ibliis uu ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diidey ayu shayin manacak anlaa tasjuda id amartuka ay an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday min asujuudi maxaa kaa manciyo kuu diiday id amartuka goortaan ku amray oo aan ku idhi sujuuda oo aan ku idhi yani sujuud marka aan ku idhi wa qowlihi iyo sida hadalkiisu allah u yidhi oo kale weeye adilada ku tusinaysa in siiqada amar hadday qaraa'in iyo amaaraad ka madhan tahay waajibnimada ka leexinaysa inay waajibnimo faa'iidayso waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo yaga irkacuu rukuuca marka lagu yidhaahdo bimacnaa tukada laa yarkacuuna ma rukuucayaan rukuucda waxaa looga jeedaa salaaddii oo dhan baa loo jeedaa rukuuc mujarado ah oo aan salaadi la soconini cibaado ma noqoto sujuud mujaradii oo aan salaadi la socon waa noqotaa cibaado sujuudu tilaawaa jirta sujuudu shukri baa jira laakiin rukuuc mujarado ah oo aan salaadi la soconin ma noqoto cibaado ma noqoto marka irkacu waa min baabi iطlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli rukuuc baa la sheegay oo juz salaaddii ka mida ah salaaddii oo dhan baana loo jeeda wa qowlihi iyo sida hadalkiisu allah uu yidhi weeye falyaxdar aladiina ha ka baqaan kuwii yukhaalifuuna khilaafayey can amrihi amarkiisa khilaafayey khaalafa mutacadi weeye oo mafcuulkay toos u qaadataa oo khaalafa amrahu baa la yidhahdaa yukhaalifu amrahu haddaa can maxaa loogu gudbiyey waxaa la tadmiiniye yidhaahdeen macnaha kharaja ayaa la tadmiiniyey ama macnaha icraadkaa la tadmiini yukhaalifuuna kuwii khilaafayey oo ka jeesanayey ama khilaafayey oo ka baxayey can amrihi amarka rasuulka sal allahu alayh wasalam an tusiibahum inay haleesho ha ka baqaan waa mafcuulkii falyaxdar mafcuulkeedii weeyi ay isaabata fitnatin baa macnuhu dhacaya fitna inay haleesho ha ka baqaan aw yusiibahum ama inuu haleelo ha ka baqaan cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuuja aliim waxaa loo jeedaa waa mu'lim waa faciiloo mufcil looga jeedo nuxaadda badankoodu waxay yidhahdeen qiyaas ma aha faciil in mufcil loo isticmaalo qiyaas ma aha bay yidhahdeen waxay yidhaahdeen waa nawaadir qaarkoodna waxay dhaheen maba jirtaba qaar baa inkiray faciiloo macnuhu u dhacaayo mufcil laakiin nuxaadda qaarkood waa sugeen shawaahid baynay u keeneen qolyaha waxa weeye diidey faciil in mufcil loo isticmaalo waa badankee waxay ku awileen aliim in looga jeedo bimacnaa muta'allamun minhu ya asalku wuxuu ahaa kaanahu eh, in la leeyahay cadaabku isagaaba xanuunsanaya oo ma'luum ah mubaalaqaana ku jirta in la yidhaahdo cadaab intuu shiddo ka qabo isagu xanuunsanaya waxaa loo jeeda xanuunkiisaa daran xadiiskii maxaa ku soo arooray naartii baa rabbi u ashkatooto waxay tihi ina bacdii akala bacdan barhkaybaa barhka kale cunay kul intaan ka qabo ya dabeedna laba nafas baa loo yeel haddaba macnahaasi ablaqnimadaa laga tilmaamayaa qaarkoodna waa baraarujiyaane waxay yidhaahdeen muraadku wuxuu u muta'allamun minhu waa mid lagu xanuunsanayo isaga sababtiis laakiin dhibi kuma sugnee aliim waxaa loo jeedaa mu'lim bacdina waa isbaatiye mawdican halkeedii maaha wa qowlihi iyo sida hadalkiisu allah uu yidhi weeye afa amrii iyadoo uu ka xikaayoonayo hadalkii muuse uu ku yidhi haaruun uu ku yidhi afa miyaad caasiday amrii amarkaygii miyaad caasiday wa qowlihi iyo sida hadalkiisu allah uu yidhi weeye wamaa kaana limu'minin yani uma sugna oo uma bannaana ruux iimaan leh oo lab walaa mu'minatin iyo ruux iimaan leh oo dhadig idaa qada allaahu warasuuluhu amran marka uu xukumo ilaahay iyo rasuulkiisu amar ay xukumaan an yakuuna lahum inay u sugnaato alkhiyaratu ay takhayuru kala doorasha inay u sugnaato min amrihim yacnii xagga umuurahooda kala doorasha inay u sugnaato oo umuurahooda ay kala doortaan mid u bannaan ma aha ahlu cilmiga muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen ma kaana hadday ku soo aroorto aayaadka qur'aanka ama axaadiista nebiga waxaa loo isticmaalaa shay mustaxiil ah oo aan dhici karin oo mumtanic ah ama shay yani xaaraan ah baa loo isticmaalaa sharcan labadaa mid baa loo isticmaala shay bannaan laakiin laga fiican yahay in la sameeyo maa kaana xadiis iyo aayad marna looguma isticmaalin mawdic kastooo qur'aanka ama xadiiska ay kaga soo aroorto maa kaana waxaa looga jeedaa shay aan dhici karin oo mustaxiil ah ama muxaramun sharcan ah waxaa ka mida maa kaana lakum an tumbituu shajaraha idinma suuragal aha oo mustaxiil bay idinka tahay geedka inaad soo bixisaan waa mustaxiilkii ma ah, kaana liraxmaani an yatakhida walada uma suuragal aha in ilaaha raxmaankaa ubad u sugnaadaa ma dhici karto waa mustaxiil ama shay muxaramun sharcan ah sida wma kana lmumini walaa muminati ida qada allah warasuuluh amra an yakuna lahum alkhiyaraةu min amrihim waa miaal laakiin mawdic kastoo qur'aanka iyo xadiiska ku soo aroortay oo wada noocaasay yidhahan culamadu ilaa hayri dalika ashyaa kale loo idaafeeyo lagu daro oo markaa nusuustiiyo adilada ka mid a dhammaan waxay deliil u yihiin in amarku waajibnimo faa'iideeyo id laa khalaasa sababtu waxay ahaatay bixitaan ma jiro lilma'muuri kii wax la amray uu ka baxayo min alwaciidi ma'muurku waa shakhsiga ma'muuru bihiguna waa ficilka ma'muurkuna waa shakhsiga id laa khalaasa sababtu waxay ahaatay bixitaan ma jiro lilma'muuri ka wax la amray oo shakhsiga ahi uu ka baxayo min alwaciidi goodiga uu ka baxayo cadaabka loogu goodiyey walaa najaata lahu nabadgelyo u sugnaanaysaana ma jirto min alcadaabi cadaabka uu ka badbaadayo walaa min caari lcisyaani cisyaanka ceebtiisana uu ka badbaadayo cisyaanku ceeb buu leeyahy oo demiga iyo dhaleecaynta ruuxa la dhaleecaynayo sharcan baa ka mide ah, laodhanaya waa faasiq ama waa caasi ilaa bilimtithaali amarkii inuu fuliyo oo la yimaado mooye wax kale kaga bixi maayo haddii kale wuxuu mucarad u yaho u bandhigan yahay waciid iyo goodi wuxuu kale u bandhigan yahay yani dhaleecayn ayuu u bandhigay wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atuub ilayk